fii usuuli tafsiir wasunnatu lafdiga uu yidhi waxaan soo gaaraynay fasalka uu uga hadlayo axsanu duruqi tafsiir axsanu duruqi tafsiir qur-aanka duruqda lagu fasiro kuwa ugu wanaagsan marka waxaan soo ogaanay asaxu duruq waxay tahay qur-aanka qur-aanka in lagu fasiro hadday arrintaasu ku daalido oo aayaddan aayad caddayday aad arki weydo in waxa weeyaan qur-aanka lagu fasiro xadiiska nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sheikhu wa sunnatu sunnadu aydan noqoshay tunzalu waa lagu soo dejiyaa calayhi nabiga korkiisa bilwaxyi waxyaa lagula soo dejiyaa sunnadu sida qur-aanka nabiga loogu soo dejiyo waxyi ahaan ayaa sunnadana waxyi ahaan loogu soo dejiyaa laakiin farqiga u dhaxeeya qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisu labaduba waa waxyi labaduba waa waxyi laakiin sunnada labaa loo kala qaadaa xadiiulqudsi iyo waxa weeyaan iyo xadiid nabowiya xadiidka xadiisulqudsiga laftirkiisa allah ku hadlay subxaana wa tacaala laakiin axaadiista sida inteeda kale waxa weeyaan alfaada nabigaa leh alfaada nabigaa leh laakiin macnaha ay xambaarsan tahay waa macno loo soo waxyooday nabiga sala allahu caleyh wasalam alfaada laakiin xuruufta nabigaa leh oo ku cabira laakiin macaanida ay xambaarsan tahay waa loo waxyooday nabiga sala allahu calayh wasalam amaa qur-aanka lafdiga iyo xarafka lafdiga oo xuruufta ah iyo macnaha labaduba waa waxyi labaduba waa waxyi qur-aanka markaas wa sunnatu sunnadu ayda noqoshee tunzalu calayhi waa lagu soo dejiyaa bilwaxyi waxyiyaa lagula soo dejiyaa kamaa yunzalu lqur'aanu sida qur'aanka loogu soo dejiyo laa annaha ayada tutlaa in la akrinaya ma ahan kamaa yutla sida qur-aanka loo aqriyo laakiin qur-aanka tilaawadiisa waa mutacabad waxaa la ku adoonsaday inaan aqrino salaadan ku tukaynaa caadi inaad tamir iska fadhiisato qur-aan aqrido intaasaaba cibaado ah waa cibaado laakiin axaadiista ayada tilaawadeeda laguma cibaadaysto waxaa lagu cibaadaystaa barashadeeda waxa weeyaan camalfalideeda ku dhaqmideeda taasaa lagu cibaadaystaa amaa sida qur-aankao kale inaad tahay shantoo maanta akrisanaysa ina joog alfaaddiisa ood lafdiga akrido maya mutacadad ma aha tilaawadeedu laakin quraanka aanka inaad iska akrido oo waxa weeya mar kastood akrida xarafkaad akridaaba ajaraad kulaada gooniya xarafkaad akridaaba ajar gooniya isaga tilaawadiisaaba laysku addoonsaday waqad istadalla wuu daliishaday alimaamu shaafici raximah llah iyo waqayruhu qayrkiis oo min al ala'imati imaamyaalka muslimiinta ka mid ah calaa daalika ey calaa kowni lwaxyi calaa kowni sunnati waxyan in sunnada nabigu waxyi tahay calaa daalika ay calaa kowni sunnati waxyan ah, inay sunnadu waxyi tahay waxay u daliishadeen biadilatin adilo adiladaasoo kaiiratin fara badan adiladaasoo laysa haadaa makaankaanu mowdica daalika arintaas meesheedii uusan ahayn oo hadda kitaabka ama kutubo gooniyahaba laga alifay sunnadu inay waxyi tahay waxa weeyaan walqaradu ujeeddadu annaka adiga tadlubu waa inaad raadido tafsiira alqur'aani qur'aanka caddayntiisa iyo tafsiirkiisa minhu min alqur'aani qur'aanka ka raadi hadda maxalushaadka halkaan uga hadlaynaa ma ahan ixtijaaj iyo inaan u soo daliilinno adillo inay sunnadu waxyi tahay taas adiladeedu waa badan tahay tafsiirka qur-aankaana loogu tegnaya meelo badan laakiin hadda ujeeddadu waxay tahay qur-aanka marka la fasirayo qur lagu fasiraa sidaas weeye haddii qur'aanka aayad kuu fasirto aad ka weydo sunnadaa lagu fasiraa maxalushaahidku maanta waa midkaasu ku yidhi walqaradu ujeeddadu waxay tahay hadde halkan loogu talagalay annaka adiga tadlumu waa dalbee tafsiira alqur'aani qur'aanka tafsiirkiisa minhu min alqur'aani qur ka dalbee fain lam tajidhu haddaadan qur'aankii ka helin tafsiirkii fain lam tajidhu tafsiirkii haddaadan qur'aanka ka helin fa min asunnati sunnadaad ka dalbe sunnadaad ka raadine kamaa qaala rasuulu kamaa qaala rasuulullah sidii rasuulka ilaahay yidhi sala allahu calayhi wasalam limucaadin mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi sida laga wariyey xiina waqtigii bacaahu nabigu uu mucaad u diray ilal yamani yaman markuu u diray wuxuu ku yidhi sida laga wariyey bima taxkumu maxaad wax ku kala xukmine yaman markaad tagto daaciyata dadka diinteed ugu yeere xaakimna waata dadkii aad kala xukmine maxaad ku kala xukmine qaala wuxuu yidhi bikitaabillahi kitaabka allan ku kala xukmina qaala nabigu wuxuu yidhi in lam tajid haddaad xukunkii kitaabka aad ka weydan oo aysan kuugu caddaan haddii xukunkii aysan kuugu caddaan kitaabka oo islamarkiiba aad ka arki weydo maxaad ku kala xukminaya dadka qaala wuxuuhi bisunati rasuulillaah rasuulka ilaahay sunnadiisaan ku xukmina axaadiistaan ku xukmina qaala nabigu wuxuu yidhi in lam tajid haddaadan sunnadii xadiis ay kaaga caddaan waayo xukunkiina oo xadiis gaarahoo arintan maanta laysku haysto ku soo degay aad ka arki weydo maxaad ku xukmine qaala wuxuu yidhi mucaad ajtahidu waan dadaalaa ra'yi aragtiday ra'yiga loolama jeeda caqliga kii ahaa waxa weeyaan adiladaas kale qadiyadda markaas la isku haysto adilo kusoo degtay haddaan waayo adiladaas caamka ah miday u egtaan raadina ah, waxaan ka raadinaa qadiyaddan mid u eg hadaan ayadii laftirkeedii waayo mid ka hadlayda mid u eg ah, ayaan raadina markaasaan uga qiyaasanaa wey ee eh, maahan caqliga inta meel faritaan ka fakera taas waa dalaal wey taas lama ogola ah, ee eh, waxaan fiirinaa daliil meeshan qadiyadan maanta ah yaa u eg aayadaa u eg xadiidkaa u eg taasaan taasna hadda nin imaam mujtahida unbaa geeri kara qof kale ma keeni karo sida qadiyaduhu isku eg yihiin oo waxaa la rabaa furuuq inay meesha udhaxayda in kale inaad raadido wax farqiya markay aad weydo oo mumaailaad ay noqdaan waxa weeyaan haddee tafriiqu lmutamaahilaad lama ogola ashyaada isku midka waa isku xugun sharciga waxa weeyaan ashyaada aan isku midka ahayn isku xugun maaha marka laakiin furuuqda iyo waxyaalaha la ictibaariyo qof yaqaanuha faqiih ay rabtaa markaasoo kale qaala raawigu wuxuu yidhi waa mucaada sheegaye fadaraba rasuululahi rasuulka alla waa garaacay sal اllahu calayh wasalama fii satrihi mucaad laabtiisu dharbaxyo ku dhuftay macnaha raxmad iyo jacayl daraaddeed wa qaala wuxuuna yidhi alxamdu lilah nabigaa dhaha ay yidhaahdeen wa qaala nabigu wuxuu yidhi say yidhaahdeen alxamdu mahad lilaah allu u sugnaaday alladii allihiyaa mahad iskale wafaqa waafajiyey rasuula rasuulillaah ilaahay rasuulkiisa rasuulku dir rasuul waxaa la ergegaa la yidhahdaa nabiga marka yuu yahay waa rasuulullah alla soo diray mucaadna waayo waa rasuulu rasuulilaahi rasuulka ergeygu diray wey ah, rasuul moogta waxaa la yidhahdaa ergeyga la diray ah, ergeyga la diro qofkii moogta caamiga hadduu rasuul maqlo wuxuu moodaa alla kaliyu soo diray ah, alla kaliyu inuu soo diray waa kii sheegi jiray culummadu nin wadaadaho faqiih ah laakiin xooga aan ku feecnayn oo fiqiga akrina faaslun haadaa kanun faaslun waaye marka naxwadana ma yaqaan aawadaa duub weyn a waxay yidhahdeen soo ag fadhiista oo ilaa aan bata'tu oqoon xagga xamarna ka yimid xamarna naxwada aad loogu baran jiro wadaadkii waa cabsada mxu wax ama naxwo kugu qabsada markaasuu faslun faslun uu yidhahdaa hadda markii dambe wuxuu soo gaaray un lafdi rasuul ah oo nabi alle yimidna maaha qof ergayo meel loo diri waayo markaasuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kii duubka weynaa markaasuu yidhi faqad dahara baabuka arrinkaa waa noo caddaaday culuma meesha fadhin culuma inaysan ila joogo ii caddaatay yidhi war marka haddaad aragto rasuul un maqasho layskagama salliyo rasuulka lagu salliyo waa rasuulsha qofkii meel loo diray waa iska rasuul marka rasuulu rasuulillaah fiiri rasuulu rasuulillaah rasuulkii alle ergegii uu diray ergegii uu diray marka الحمد لله الله ما هذا اسكاله الذي عليه وفق وافجيه رسول رسول الله رسولك إلهي أرقديسي لما شيء اللي وافجيه يرضي رالي قرينيا رسول الله رسولك إلهي وحرى لقرينيا وهذا الحديث حديث كان وهذا الحديث حديث كان يرشيقه في المساند كتبها المسنديالك أيو كسو غيها أو كيالا kutubaha masaaniidda xadiiskan ku yaallaa wasunani kutubaha sunankaana qaar ku yaal biisnaadin sanad ayuuna kula yaallaa sanadkaasoo jayidin oo wanaagsan uu leeyahay sheikh shiiku sanadka jayidu ka dhiga laakiin culammada gobol way daciifiyeen alxaafid ibnu xajar kitaabkiisa talkhiisu lxabiirka uu uga hadlaa xadiidka talkhiisu lxabiirka waxaana ku jira sanadkiisa nin layidhaha alxaarif ibnu camar oo majhuul ah shuyuukhda uu ka wariyeyna waa majhuul kale iyaguna marka haddii salle maahanoo sugan bal culmadii culimmadu waxay dhahdaan xataa macnihiisana nakaana ku jirto iska daa sanadkiisii macnihiisa xataa nakaana ku jirto saasuu yidhaha sheekh diin albani sababtoo ah qofka marka koobaad oo dad kuu yimaadaan oo kala xogmaydo xadiidka iyo aayadda isku marad fiirina ma kala horeeyaan xadiidka labaduba waa waxy kana waxaad moodaa xukunka marka hore kitaabka ka fiiriya xadiisa aadin inay tahay ma aansan labadu waa waxyeyna la yidhaahdaa waa laba waxyi adiga xukunkii un kitaabkii sunnada ka fiirina laga rabo ma ahane labadooda mid dambeeya in mid lasoo hormarina maaha marka dadka lagu kala xukmina kitaabka iyo sunnada labadooda waxyeyn wey waan iswaafaqsan yihiin isku meel in socda marka xataa macnihiisa nakaara ku jirta waxiina idin markaas idaa lam najid haddaanaan helinu yidhi shiiku atafsiira tafsiirkii filqur'aani qur'aanka haddaanan ka helin walaa fi sunnati sunnada haddaanan ka helin rajacnaa waxaan ugu laabaynaa fii daalika tafsiirka ilaa aqwaali saxaabati halkaasaan la aadayna marka aayaddan aayad caddayda haddaanan qur-aanka ka helin aayaddan xadiid caddayda haddaanan helin saxaabadaan la aadayna marka saxaabada waxay ku fasireen aan lena sababtaan ula aadaynaa maxay tahay sababta aan ula aadayno maxay tahay waxa weya afar shay uu sheegi doonaa oy dheeraad la yihiin oy dadka uga duwan yihiin saxaabada ayaan saxaabada ula aadaynaa iyaga tafsiirkooda wuxuu yidhi rajacna waxaanu laabayna fii dalika tafsiirka ilaa aqwaali saxaabati saxaabada hadalladooda fa inahum saxaabadu adraa ayaga u ogaal badan bidalika tafsiirka maxay ugu ogaal badnaadeen afartan arrimood darteed limaa shay dartiis ay ugu ogaal badnaadeen shaahaduuhu ay arkeen oo min alqaraa'ini calaamada ah waxay ayagu ogaayeen qaraa'intii qur-aankanu ku soo degay axwaashii ku hareeraysneed maalinkii qur-aankanu soo degayey dhibaatadii taagneedoo lagu cilaajinayey qofkii uu ku soo degayey sababtu u soo degayey luqaduu ku soo degayey axwaashii ku hareeraysneed oo dhan ay ogyihin taasay ogyihin oon cid la wadaagtaa jirinoo la ogsaday siday u ogyihin u og marka tan ugu horayda waxa weeye limaa shaahaduhu waxay arkeen oo minal qaraa'ini axwaal ah qaraain calaamado ah min alqaraa'ini calaamado ah iyo wal axwaali xaalado allatii taasoo iqtasuu bihaa iyagu ay gooni la noqdeen oon cid la wadaagtaa jirin ayagaa la gooni cid la wadaagta ma jirto cid la arkayda ma jirto ah, cid la arkayda ma jirto taas waa koow midda kale waxaan ugu laabaynaa iyo walimaa shay dartiis lahum saxaabada u sugnaaday oo min alfahmi fahmi ah fahamkaasoo attaami dhammaystiran tan kale maya maya min alqaraa'ini ala rabaa iska sax min alqaraa'ini wey min alqur'aani ma limaa shahaduu min alqur'aan ahayd qur-aanka anagu waa aragnaa waa kane qur-aana naga maqan qur-aanka anagu waa aragnaa mataasay gooni la yihin calaamadihii waxay gooni la yihiin markuu qur-aanku soo degaayo waa asbaab nusuulki iyo wixii la midkaa ah. marka min alqaraa'ini alagu saxa hmm. eh, anigaba qur-aan ii dhiga waa iska sax marka iska sax soo ma jeedi qaraaina kudhiga labaanta miya ah my min alqaraa'ini waay saas wey walaxwaali iyo xaaladihii allatii axwaashii ikhtasuu bihaa ay gooni la noqdeen bihaa axwaasha taas waa midda koobaad tan labaad walimaa shay dartiis lahum saxaabada u sugnaaday oo min alfahmi taami faham dhammaystiran fahamka saxaabadana cid ku gaaraydaa ma jirto taqwadooda iimaankooda waxa weeyaan fahmo dheeraad ah ayaa ilaahay siiye subxaana wa midda saddexaad waalcilmi axiixi cilmigoodu saxiixu ahaa cilmigooda cilmi inta shubho iyo caqaa'id faasidu dhex galeen kala jiiteen ma ahayn cilmi nadiif ah oo saxiixu ah cilmigooda taasuna waa miday dadka dheer yihiin uga duwan yihiin iyo midda afraad waalcamali saalix camal saalixa waxyaalaha ilaahay cilmiga u siiyey saxaabada waxaa ka mid ah kowka ahaa camal saalixa aayadday bartaanay ku dhaqmaayeen ilahayna waa u furaayey markaas aayadday soo maraanba waa ku dhaqmaayeen camal saalix ay lahaayeen oo nadiif ah laa siyamaa waxaan ku siin jirin culamaauhum culimmadoodii saxaabada culimmadoodii saxaabada culummay lahaayeen lama sinayn culummay lahaayeen dhammaan ma wada ahayn culummo culum bay lahaayeen culummadaasuna sii kala cilmi badneed culamaau saxaaba waa la yaqaana ah, marka laa siyamaa waxaan ku siin jirin culamaahum culammadoodii iyo wa kubaraahum ku ugu waaweynaa kalaimati larbaca sida afarta imaam oo kale abu bakr cumar iyo cumaan iyo cali wey afarta imaama lagu sheega ah, afartii khulafaa raashidiin wey kuwaasaa saxaabaha ha u qaadan ninkale abu xaniifa iyo maalig iyo shaafici iyo kuwa saxaabadii maaha saxaabadii kuwaasu ma ahan taabiciyaada maaha kumana cilmi dhamma saxaabada kuma cilmi dhamma kuwaa saxaabada wax le abubakr iyo cumar iyo lama cilmi eka waa aimo waaweyn kuwaan imaam shaafici iyo imaam maalik iyo abu xaniifa iyo axmed ibn xambal waa aimo waaweyn cilmi badan laakiin abubakar iyo marka la arko lamid maahan umana dhowa ah, lamid maahan umana dhowa kal aimati larbaca sida afartii imaam oo kale alkhulafaa ee khaliifyaalka ahaa alraashidiina ee hanuunsanaa iyo wal aimati imaamyaalkii almahdiyiina la hanuuniyey wadalika milu cabdilaahi bni mascuudin sida cabdulahi bni mascuud oo kale cabdullahi bni mascuud waa culamaau saxaaba qaala wuxuu abu jacfar muxamed ibnu jariir aabari ibnu jariir aabari wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay abu kurayb qaala wuxuu yidhi ambaanaa waxaa noo warramay jaabir ibnu nuux jaabir ibnu nuux waa daciif laakiin asarkan hadda uu ku jira bukhaari muslim uu ku qorin waa saxiix laakiin sidiisa sanad ahaan waa inaad u ogta ambaanaa waxaa noo warramay yidhi ah, alacmash waa sulaymaan ibnu mihraan weeye acmash ayaa noo warramay sulaymaan ibnu mihraan weeye can abi duxaa muslim ibnu eh, subayx ayuu waxa wey nooga warran muslim ibnu subayxa la abi duxa isagaas kugu keeni doona matniga marka marna kunyaduu sheegin marna magacuu sheegi doona can abi duxa ayuu ka wariyey acmash abi duxa muslim ibnu subayx uu ka wariyey can masruuqin ayuu ka wariyey oo taabici ah qaala masruuq wuxuu yidhi qaala cabdulahi bn mascuud qaala cabdulahi wuxuu yidhi cabdulaahi haddii saxaabada la ilaaqo waa ibnu mascuud qaala cabdulaahi mardaad saxaabi la yidhi waa cabdullahi bn mascuud qaala la jeedaa ibnu mascuudin cabdulahi mascuudo wuxuu yidhi wladii allihiyaan ku dhaartay waladii allihiyaan ku dhaartay laa ilaaha mid la caabudaa xaqun uusan xaq ahayn kayruhu asaga maahanin maa nasalad sooma degin aayatun aayad aayaddaasoo min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa ka mid ah ilaa walxaal ana aniga aclamu aan u ogaal badanahay maahanin fii man qofkii nasaladay ku soo degtay wa ayna makaankii nasaladay ku soo degtay aayad kitaab ilah ku jirto ma jirto ilaa waa naqaanaa qofkay kusoo degtay iyo sababtay kusoo degtay iyo makaankay kusoo degtay ka war qof la mida miyaa jira marka oo la cilmia ma jiro ayo aaya oo kitaabka ilaahay ku taalla waxaan aqaanaa qofkii ay ku soo degtay iyo makaanka ay kusoo degtay ma madiinay kusoo degtay ma makay kusoo degtay ma safaray kusoo degtay ma iyadoo muqiim leeyahay ay soo degtay cabdullah mascuud saasuu leeyahy haddana asagoo saasa ma ka daali ma dhihin cilmigi waa dhameey ee cilmi inuu raadiyo diyaar u ahaa dhegaysto wuxuu yidhi walow aclamu haddaan ogaa lahaa makaana axadin qof meel uu joogo qofkaasoo aclama iiga oqoon badan bikitaabillaahi kitaabka alle minii aniga qofkaasoo tanaaluhu ay gaaraydo almadaayaa gaadiidka oo haddaan maanta farasaa markaas la raaci jiray farduhu gaari karaan iyo geela la ataytu waa urtagila waa ka soo barala maca daalika anoo sidaasa haddaan meel ku ogahay iska daa meel dhow xaafaddan iyo masaajidkaana oo waxaa nuskilomitr waa fog yahay masaajidkii ee waxa weeyaan hadii meel gaadiidku gaaro bil loo socdo laba bilood ha loo socdo qof aan ku ogaa kitaabka alle iiga oqoon badan waan u xeraysa lahay kitaabka tafsiirkiisaan sii wadi lahay inaan ka soo barto saasuu ley abdullah masuud sidaasuu yihi cabdullahi ibn mascuud wa qaala alacmash kaas waa ibn mascuud cabdullahi ibni cabbaasna waxa weeyaan bal asna arag waa arki doon taabic wuxuu yidhi wa qaala alacmash wuxuu yidhi aydan noqoshay can abi waail wuxuu ka wariyey can ibni mascuudin wuxuu ka wariyey qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi kaana rajulu qofku wuxuu ahaa rajulkeesoo minaa annaga naga mida ah. idaa tacallama markuu barto cashara aayaatin toban aayadood lam yujaawishunna kama gudbi jirin xataa yacrifa ilaa uu barto oo uu garto macaaniyahunna macaanidooda iyo walcamala bihinna inuu ku camal falo aarkana waa aabit cabdullah bn mascuud waa ka sugan yahy wa minhum saxaabada waxaa ka mida alxibru alxabru xabri iyo xibri labada waa loo shaqda alxabru waxa weyaan caalimkii albaxru ee badda ahaa alxabru caalimkii alxibru caalimkii albaxru ee badda ahaa cabdullaahi bnu cabaasin ibnu cami rasuulilah rasuulkayna adeerkiis ahaa rasuulkayna adeerkiis ahaa sala allahu calayh wasalam wa turjumaanu lqur'aani qur'aanka kii tarjami jiray ahaa tarjamada waxa la haha qofka luqada luqada ku fasira qur-aanku asagu macnihiisu ka warrami jiray bibarakati ducaai rasuulillaah rasuulka ilaahay ducada u duceeyey barakadeeda sababteedu qur-aanka ku tarjamay wuxuu qur-aanka u tarjamayey nabiga duco gaara u duceey isaga ducadii barakadeedii aa ilaahay qur-aanka u furay macnihiisii markaasuu noqday turjumaan qur'aan turjumaan iyo tarjamaan labadaba kuu banaanta turjumaan iyo tarjamaan bilfatxi wadami bibarakati rasuulka ilaahay ducadiisa barakadeeda ayuu ku tarjamayey sala allahu calay wasalam lahu cabdullaahi uu u duceeyey xaysu meeluu u duceeyey qaala nabigu uu yidhi allaahumma allow faqihu fahamsii cabdullaahi fi diini diinka wa callimhu allow bar cabdullaahi atawiila tafsiirka tawiilka saddex macnuu ley markaan qur-aanka tagna tafsiirka arki doonnaa saddex macnuu leey tawiil mar waxaa loola jeedaa tafsiir waana midka ibnu jariir oo dhanba iyo a'imo badanoo mufasiriina aayadda markay fasirayaan waxay yidhahdaan ta'wiilu qowlihi tacaala qowlkan alle macnihiis waxa weeye taas waa macna tafsiir wey marna waxaa ta'wiilka loo adeegsadaa bimacnaa caaqibatu shay shaygan xaqiiqadiisa iyo xiribtiisa hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu yowma ya'tii ta'wiiluhu yaquul ladiina nasuuhu min qabl qad jaat rusulu rabbina bilxaq ayay noogu imaan doontaa iyaduna ta'wiilka xaqiiqatu shay qiyaamaha ta'wiilkiisu waa inaad aragto ishaad ku aragto jannaa laguu sheegay tawiilkeedu waa inaad isha saarto ilahay hana geliyo naaraa laguu sheegay tawiilkeedu waa inaad isha saarto nacuudu billahi minha marka tawiilka waa xaqiiqatu shay ah. taasna tawiila la yihahda tawiilka macnaha kale waxa weeyaan sarfu lafdi can daahirihi lafdigan oo macnihii ka muuqday boqolkiiba siddeetan macnuu tusaa lafdigan boqolkii labaatanna macno kale waa aqbali karaa macnahaas xooga badan haddii laga leexiyo macnaha kale lagu fasirana tawiila la kaas waa midka oo waxa weyan mutaakhiriinta waxa weeyaan eh, usuuliyiinta iyo fuqahadu ay adeegsadaan wey baatil iyo xaquu leeyay asna waa arki doonaa waqtigiisa insha allah oo tawiil saxiixa iyo tawiil faasidaha jira ah, midna waa xaq in la leexiyo lafdigan waa goormo markuu xaq yahay bidaliil ah, xadii kale loo haya in macnahaas aan loo jeedin kan yaq loola jeedo markuu baatil yahayna waa biduuni daliil ala leexiy marka tawiilku saddexda macnuu leeyay marka tawiilkan loogu duceeyey waa tafsiir qur-aanka macnihiisa ilaahay uu fahamsiiyo taas weeye wa qaala ibnu jariir wuxuu ihi xadaanaa waxaa noo warramay maxamed ibnu bashaar waa bundaare qaala wuxuu ihi ambaana waxaa noo warramay wakiic waa wakiic ibnu jaraaxe qaala wuxuu ihi ambaana waxaa noo warramay sufyaan waa sufyaan ibnu saciid athawriye can ilacmash acmash ayuu nooga warramay waa waxa weye sulaymaan ibnu mihraam weeye can masruuq oo taabiciyuu nooga warramay qaala masruuq wuxuu yidhi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi yacni wuxuu ula jeedaa ibnu mascuude nicma waxaa barwaaqaleh turjumaanu lqur'aan qur-aanka kii tarjami jiray almaqsuusu bilmadxi ammaanoo dhan waxa lagu gaar yeelaa ibnu cabaasin waa ina cabaas waxa ammaanoo dhan lagu koobaa waa ina cabaas ah. nicma waxaa barwaaqo lahaaday turjumaanu lqur'aan tarjamaanu lqur'aan qur-aanka kii tarjami jiray kaasaa nicmo leh almaqsuusu bilmadxi ammaanta waxa lagu koobaa oo lagu gaar yeelaahoon lala lahayn ibnu cabaasin waa ina cabaas uma rawaa waa wariyay ibnu jariir hu aarkan can yaxya ibnu daawuud yaxya ibnu daawuud uu ka wariyey yaxya ibnu daawuud alwaasidi weeye can isxaaq alsraq ayuu ka wariyey isxaaq ibnu yuusuf alsraq weeye can isxaaq alsraq waa isxaaq ibnu yuusuf alsraq can sufyaani thawri ayuu ka wariyey sufyaan ibnu saciid athawri can alacmash ayuu ka wariyey sulaymaan ibnu mihraan weeye can muslim ibnu subayx abiduxa ah waa kana magaciisa hadduu kuu sheega abiduxa hore ad soo ogaatay can muslim ibni surayx abiduxa ah ayuu ka wariyey can masruuqin ayuu ka wariyey can ibni mascuudin annahu cabdullahi ibni mascuud qaala inuu yidhi nicma waxaa barwaaqo leh oo wax cajiib ah adturjumaanu kii tarjami jiray lilqur'aani qur-aanka tarjami jiray almaqsuusu bilmadxi ammaanta kan lagu koobayaa ibnu cabaasin waa ina cabaas uma rawaa waa wariyey ibnu jariir hu aarkan can bundaaru ka wari bundaar waa waxa weya laqabka ama naynaasta maxamed ibnu bashaar wey naynaasta maxamed ibnu bashaar ah waxaa la yidhahdaa bunda can jacfar ibnu cawn ayuu ka wariyey can alacmash ayuu ka wariyey sulaymaan ibnu mihraan bihi aarkan ayuu ka wariyey kadalika sidaas oo kale fa haada kanu isnaadun waa sanad saxiixun ee saxiixa ila bni mascuudin cabdullahi bn mascuud intii laga gaaro annahu cabdullaahi qaala inuu yidhi can ibni cabaasin inuu ka yidhi haadihi cibaarata cibaaradan cibaaradan oo ah turjumaanu qur'aan Ah, nicma turjumaan اqur'aan ibn cabaas inuu yidhi waa ka suganta cabdulahi bn mascuud cibaarada lagu sheega waa nicma turjumaan اqur'aan ibn cabaas waqad maata weliba haddana sidaasoy tahay markuu sidaas dhahayey cabdulaahi bn mascuud kadibuu cabdulaahi bn cabaas cilmi badan kororsaday markuu hadalkaas dhahayey bal markuu cabdulaahi dhintay ibnu mascuud markuu dhintay kadibuu cilmi badan kororsaday cabdulahi bn cabaas ah isaga shiiku kuu sheega waa kana wuxuu ku yidhi waqad maata waa dhintay ibnu mascuudin fii sanati alaain wa hijriyadu markay ahayd soddon iyo saddexuu dhintay cala saxiix qowlka sawaabka haddaan qabanno wal xaal ayuu dhintay cumira la cumri siiyey amase istinaafo ka dhiga wa cumira waa la cumri siiyey dhe bacdahu saas wey istinaaf weeye wa cumira waa la cumri siiyey bacdahu bacda ibni mascuud cabdullahi ibni mascuud ka gadaal ibnu cabbaasin cabdulahi bn cabaas waxaa la cumri siiyey sittan wa soddon iyo lix sano kadib noolaa soddon iyo lix sano qowlkaa xooga badan cabdulahi bn cabaas wuxuu dhintay waxa weeyaan lixdan iyo sideeddii lixdan iyo sideeddiiyuu dhintay marka waxa weeyaan adigu soddon iyo shan marka lixdan iyo sideeddiiu dhintay marka sanadii uu dhintay hadii lagu daro waa sax wey waa lix sano soddon iyo lix sano ka dambeeyey sax wey maxaa yeele lixdan iyo sideeddii hijriyadu dhintay cabdullahi bni cabaas marka wuxuu noolaa isaga bacdigiis sodon sanadu macnaha cabdulaahi dhintay ibnu mascuud dhintay haddii lagu daro wuxuu noolaa soddon iyo lix sano kale uu noolaa ilaa wuxuu dhintay lixdan iyo sideeddii u dhintay wuxuu ku yidhi shiiku famaa danuka maxaad u malaynaysaa bimaa cilmigii kasabahu uu shaqaystay cabdullaahi bni cabaas oo min alculuumi culuum ah bacda bni mascuudin cabdullahi bni mascuud kadib maxaad u malaynaysaa uu shaqaystaoo kasbaday ibnu cabaas ibnu mascuud kadib ilaahay unbaa koobi kara wey wax aad u badan u kasbaday maxaa saxaabadu waxa weyaan cilmi inta meel ku gooyaan iskama fariisan jirin kulla yawmin iyo a'immadii ka dambeeyeba kulla yawmin qofku wuxuu ku dadaali jiray ilmi inuu siyaado ee inta qoraxdu soo baxdo oo dhacdoon cilmina kuu siyaadin taas ma ahayn dhaqankooda marka maxaad u malaynaysaa cilmiga uu kasbaday ibnu masuud ibnu cabaas weeye markaas kadib qaala acmash wuxuu yidhi can abi waa'il wa qaala acmash sulaymaan ibnu mihraan weeye wuxuu ka wariyey an waxa weeye can abi waa'il waa shaqiiq ibnu salama abi waa'il magaciisa waxa la dhaha shaqiiq ibnu salama istakhlafa caliyun caliyaa khaliif ka dhigayuu yidhi cabdallaahi bni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas cala almawsimi camalka xajkuu khaliif uga dhigay waxa weya imaamka muslimiinta asagaa la rabaa xajka inuu hogaamiyo ama qof u wakiisho nabigu labadaba waa yeelay sanadii sagaalaad ila sanadii sideedaadaa la furtay maka laba sana marka la xajiyay iyadoo la haysto oo toos loo haysto ka dambayday sanadii sagaalaad iyo sanadii tobnaad sanadii markays waxa weeyaan sagaalaad nabiga sal lahu ala sl abubakaruu abu bakr ayuu wakiisho khaliifka ahaa asagaa xajka hogaaminayey sanadii tobnaadna nabigu asagaa hogaaminayay salawaat llahi wasalaamu calayh marka cumar ibnu khadaab amiiru lmuminiin markuu ahaa maruu cabdullahi ibni cabaas xajka u wakiisho oo uu khaliifta isagu oo yidhi xajka ummadda ku hogaami marka qofka xajka imaamka isagaa dadka la hadla hadba axkaamtu xajku caddayna waxa weeyaan diinkii iyo tawxiidkii iyo sunnadiiu caddayna fiqigii loo bahnay axkaamta xajku caddayna ummadda isagaa waanina marka wuxuu leeyahay abi waail wuxuu leeyahay shaqiiq ibnu salama istakhlafa caliyun cali ibna abi aalib cafwan cumaraan idhi waa qalda cali abi aalib wey cali ibna abi aalib ayaa khaliif ka dhigto u dirtay cabdullaahi bna cabbaasin cala almawsimi xajka fakhadaba naasa dadkii u khudbeeyey cabdullahi bni cabbaas marka fakhadaba naasa dadkii u khudbeeyey fa qara'a cabdullaahi bni cabbaas wuxuu akhriyey fii khudbati khudbadiisa suurata albaqara wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa suurata nuur akhriyey marka labadaba inuu akhriyey ayaa dhici karta oo laba laba taabici marka midna suuratu nuur sheega midna suurat lbaqara labadaas suuro fa fasarahaa waa fasiray tafsiiran tafsiiru fasiray low samica tafsiirkaasoo low samicatu hadday maqli laheed arruumu reer yurub oo dhan iyo wa turku turkiga oo markaas gaalo ahaa oo intaysan islaamin iyo wa daylan nimanka la yidhaahdo la aslamuu dhammaan waa islaami lahaayeen ka war dhammaan maalinkaas bay khudbadaas dhegaysan lahaayeen reer yurub oo dhan waa islaami lahaayeen turki oo dhanna waa islaami lahaa daylanna waa islaami laheed macnaha tafsiir hariib cajiib ah waa hal khudbo fiiri maxaad u malayna tafsiirka marka afar iyo tobanka boqolka haduu akriyo malayna marka kuwaasaa saxaabada ahaa marka intaasna wuxuu ku tusaa saxaabadu inay dadka ugu aqoon badnaayeen tafsiirka walihaadaa sidaas daraaddeeduu ku yidhi haalibu maa shay badankiisa yarwiihi uu wariyo ismaaciil ibnu cabdiraxmaan asudiyu lkabiir waxaa jirta laba sudi oo tafsiirka labadaba ay wariyaan mid waxaa la yidhaahdaa ismaaciil ibnu cabdiraxmaan asudiyu lkabiir midna waxaa la dhaha maxamed ibnu marwan asudiyu saqiir midna waa kadaab midna waa iqo ah. midna waa kadaab beenaalaah tafsiirku aad u wariya midna waa iqo imaam wey marka midkaana waa kii imaamka ahaa oo iqada ahaa waa ismaaciil ibnu cabdiraxmaan asudiy lkabiir waa iqo wey isagu midka kalena waxaa la hahdaa tafsiirkaasna waa wariya maxamed ibnu marwan asudiyu saqiir aa la hahdaa waa kadaab kaasna waa inaad iska ilaalida kaasoo kale markaad aragto markaasuu i walihaadaha saas daraaddeeda haalibu maa shay badankiisa yarwiihi uu wariyo ismaaciil ibnu cabdiraxmaan asudiyu lkabiir fii tafsiirihi tafsiirkiisa waxa uu ku wariyo tirada badan can haadayni labadaanay ka ahdeen xaggooda arrijulayni ee labada nin ah labadaas nin ayay ka ahdeen cilmiga tirada badan ood ku aragtaan ismaaciil ibnu cabdiraxmaan asudiyu lkabiir ibni mascuud iyo wabni cabaasin ahaadeen walaakin fii bacdi alaxyaani mararka gabal walaakin fii bacdi alaxyaani mararka gabal yanqulu wuxuu ka soo guuriyaa canhum xaggooda mararka gabal xaggooda wuxuu ka soo guuriyaa maa yaxkuunahu waxa ay sheegayaan labadan saxaabi oo min aqaawiili ahlilkitaab ahlu kitaabka hadalladooda ah hadallada ahlu kitaabka ay sheegaan ayuu marmar ka soo guuriyaa allatii hadalladaasoo abaaxahaa uu baneeyey rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam xayu meel qaala rasuulku uu yidhi balliquu iga gaarsiiya canii xaggayga walow aayatan hal aayad ba allah ka dhige waxadiuu ka sheekeeya oo ka warrama can bani israa'iil reer banu isra'iil walaa xaraja dhibna ma leh inaad qisaska israa'iiliyaad kaa sheegtaa nebi maxamedaa yidhi dhib ma leh waman kadaba calaya qofkii iga been sheegana mutacamidan xaal uu qastayo falyatabawa'a u diyaargaroobo maqcadahu meeshuu ka fadhiisa laha min annaari naarta rawahu lbukhaari ayaa wariyey xadiidka can cabdillaahi bni camar ibni caas ayuuna ka wariyey wuxuu ku leeyahay badanaaba ismaaciil ibni cabdiraxmaan asudiy lkabiir cilmiga tafsiiro uu wadiyo agarkooda horta labadan saxaabi ayuu ka wariya agarkiisa cilmigaas labadan saxaabi ayuu ka wariya laakiin marmar waxaa dhacduu ku leeyahay inuu ka wariyo israa'iiliyaad oo labadan waxa weeye saxaabi ay soo wariyeen israa'iiliyaadkaasna sababtay u warinayaan waxa weeye dee nabiga xadiiskaa saxiixa oo ka sugnaaday israa'iliyaadka in la sheegi karo la wari karo in la wari karo nabigu ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam masaladaas marka laba dhinac ayaan xoogaa in laga ishaaro ay rabtaa midda koowaad waxay tahay cabdullaahi ibnu mascuud israa'iiliyaad ma wari jirin sida culummada haalibkoodu ay ku tageen waxay tahay cabdulaahi mascuud lagama hayo israa'iiliyaan sharaxna waa inin baraarujinaya uaymiin cabdulaahi mascuud laguma yaqaan kamid maaha ma ahan saxaabada saxaabada waa caan waa la yaqaanaa ragna waxaa lagu yaqaan inay israa'iiliyaadka marmar sheegaan ragna waa la yaqaano israa'iiliyaad laguma yaqaan cabdulaahi mascuud ka mid maaha marka inta israa'iiliyaadka warida saas darteeda labadooda markuu leeyahay asaga uu ula jeedaa waxa weya min jumlatihi marka uu ula jeedaaho labadaana la sheegay wuxuuna ula jeeda cabdullahi bn cabaas sidaas wey sida sawaabkaa waxaa soo haray marka taas waa halkaas masalada labaad waxay tahay cabdullahi bn cabaas cabdullahi bn cabaas culummadu way ka sheegaan inuu marmar israa'iiliyaad wariyo haddana isagoo inkiraayaana saxiixulbukhaarigay ku taalla isagoo inkiraya saxiixulbukhaarigay ku taalla oo le waaba inaan akrinaba xadiiska bukhaariga ku yaalla bukhaariga wuxuu uga yaallaa raqamka lix kun sagaal boqol lix kun sagaal boqol ee labaatan iyo sagaal annagana sharaxeenna wuxuu uga yaallaa boqol konton iyo kusoo marnuu sharxa noogu ku keenay wuxuuna leeyahay xadiidkan sharaxa marka cabdullahi bn ka sugnaaday cabdullahi bni cabbaas ka sugnaaday hadalkan wuxuu yidhi kayfa tas'aluuna ahla alkitaabi can shay seed u weydiinaydaan ahlu kitaabka shay wa kitaabukum aladii unzila ilaykum calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam axdatu ayadoo kitaabkii alle oo rasuulkiina lagu soo dejiyey uu ka dambeeyey saad u weydiinaydaan reer banu israa'iil ood u leedihin cilmi noo sheega taqra'uunahu maxdan lam yushad waxaad akhraydaan isagoon barx lahayn oo la barxin isagoon barx lahayn oo sidii nabiga loogu soo dejiyaya aad akrayda seed u weydiinayda waqad xadaakum kitaabkiinaana iniin sheegay ana ahla alkitaabi badaluu wagayaruu wa katabuu biaydiihim wa qaaluu huwa min cindi illahi waa aayadihii suurat lbaqara waxa weya kitaabka qur-aankaana iniin sheega suuratulbaqara alla ku sheegay inay bedeleen reer banu israa'iil kitaabka alla ku soo dejiyey oo ay dooriyeen oo ay gacmahooda inta wax ku qoreen yidhahdeen kaanu kitaabka ilahay agtiisu ka soo deg oo waa diinkii alle sheegay qur-aankaa inii sheegay in inta gacmahooda ku qoreen leeyihi waa diinkii alla see dadka noocaasa wax u weydiinayda cabdullahi bin cabbaas saasuu leeyy wuxuu yidhi wuxuu yidhi alaa yanhaakum maa jaa'akum min alcilmi can masalatiin war miyuusan idinka reebayn waxa idiin yimid oo cilmi ah kuwaas inaad wax weydiidaan yahuud iya nasaara wallaahi maa ra'aynaa minhum rajulan yas'alukum can aladii unzila ilaykum wax la yaab le waxaa uu yidhi weligay maanaa anigu yahuud noo imaanaydoo le diinkiina ii sheega masle iiga sheeg halkaasay waxooda iska wataan baadilka markaas idinkuna kusii socotaan leedihi wax noo sheeg subxaan allah diin saafi haysto ka dambeeyo la bedelin markaas wax weydiinaydan ayaguna waxayna weydiinayan male meeshaasay baadilkooda ku haystaan saasaa bukhaariga ku taala cabdullahi ibn cabaas marka see loo dhihi karaa cabdullahi ibn cabaas laftirkiisa iska iska daasa ibnu mascuud ma wariye adugu culummadu waa un xoogaa tawjiihaad iyo warar badan ay ka bixiyaan waxaa dhici karta qowlkan inuu yahay qowl dambe oo cabdulaahi bn cabaas markii dambe qaatay saasaa dhici karta qowl dambe oo cabdulahi bn cabaas ra'yi dambu qaatay markii dambe inuu yahay culimmadu saas waa lagu tawjiihiya waxaa dhici kartoo kaleeto inuu ka hadlaayo ma og inaad sheegto qisada israa'iiligaah iyo inaad hanuun ka dhigata labay kalata marka nabigu leeya ka sheekeeya nabigu ma dhihin rumeeya bal wuxuu naamray inaan lana rumay karin lana beeni karin inaan lana rumayn karin lana beeri karinoo maaha in diin laga dhig diin ma laga dhigan kara waxaan la rumaynin lagama dhiman karo oo waxa way laftirkeeda nabigu markuu leeyahy ka sheekeeya diin yaan laga diin ha laga dhigto maaha diin lagama dhigan karo maba rumayn kartid hadday ku yidhahdaan waa kana tawraadu ku yaallaa maxaa yaele maadaa kala yaqaan midkay gacanta ku qoreen inuu yahay iyo midka alla soo deji inuu yahay miduu yahay mataqaani waxaa tiraa ilaahay diinkiisa waa rumeeyey ordigan ah. marka waa u sheegi kartaa laakiin diinka ma dhigan kartid marka cabdullaahi ibni cabbaas waxaa dhici karta marka uu ka digayo inuu uga digayo dadka diin dhigasho iyo hanuunka raadin u warinayo ah, israa'iiliga dadka hanuunka dhiganaya kuwaas inuu ka reebayo sidaas ayaa dhici karta qowl laba qowlaan sheegna qowl waxaa dhici karta inuu marka hore wari jiray oo ka laabtay qowlka kaletana waxa weeye werinta diidi maayo laakiin hanuun in laga raadiyo diida ah, hanuun in laga raadiyo ayuu diida aduu labadaas qowlaa ugu wanaagsan labadaas qowl ayaa ugu wanaagsan walihaada sidaas daraaddeedu yidhi shiiku kaana cabdulaahi bni camar ibni caas wuxuu ahaa cabdulaahi bni camar ibni caas qad asaaba mid hela yowma yarmuuq maalintii yarmuuq zaamilatayni laba rati rarkood laba rati oo raran u helay laba rati oo raran zaamilatayinku waa zaamiladu waa ratiga raran zaamilatayni laba rati oo raran waxa weeyaan zaamilataanku waa ximlu jamalaani laba rati rarkood zaamilataani laba rati reerkooduu helay oo min kutubi ahlilkitaabi ahlulkitaabka kutubtoodii ka mid ah fa kaana cabdullahi bni camar ibni caas wuxuu ahaa yuxadiu mid ka sheega minhumaa labadaas rati reerkooda bimaa shay fahimahu uu fahmay min hada alxadii xadiidkan uu ka fahmo min alidni idan ah fii daalika in la sheegi karo laysku idmay cabdulaahi bn eh, cabdullaahi ibni camar ibni caas maalintii yarmuud ayuu wuxuu helay laba rabti intii la saaro oo kutubta ahlukitaabka ah waa soo qaatay marmaruu marka hanuun kama dhigan jirin xugun iyo xalaal iyo xaaraamna lagama raadin jirin laakiin marmaruu sheegaya reer banu israiil saas yihahdeen u leey ah. kutubihii hore saasaa ku tiilay uu leey ah. kitaabkii oo tawraad ahaa saasaa ku tiilay uu leeyay marka marka wuxuuna ka fahma bixadiidkan bukhaari oo nabigu leeyahay waxadiu can bani israiila walaa xaraj reer banu israa'iil kutubtooda waxaa ku qoran sheega dembina maaha in sheega nabi maxamed ayii saa darteed dad caamaho waxaa kaydha ama shiful caamaho haddana magac culumale oo leh qisa israa'iiliya lama sheegi karo nabigu yaana yidhi waa la sheegi kara waa ah. wax nabigu yidhi waa la sheegi kara waa idabdaro lama sheegi karo nabigaa yidhi waa la sheegi karaa tahay waa in la caddeeya nabigu sal allahu calay wasalam dhigto ma dhihin bal waaba diiday in la rumeeyo la rumayhayna diin lagama dhigan karo ah, lama rumay karo lamana beeli karo maxaa waxaa dhici karta waa nagi soo ogaanay haddaa tira waa beeniy waxaa dhacday inuu yahay diinkii saxda alla soo dejiyo waana gaalnimo in la beeniya haddaad rumaydana waxaa laga cabsanaa wixii ay gacanteeda ku qoreen inuu yahay waana iyadoona gaalnimta diin in laga dhigo waxaan diinahay marka kufri ha ku dhicine wixii aan kitaabka iyagu kala caddayn waxaa tiraa reer banu israiila warkaas sheegay hana rumayn hana beeni halkaas waa gaabso marka waxa weeyaan waa noocaas waa noocaas marka waa sheegi jiray cabdullah ibn camr ibn caas isagoo ka fahmay xadiidkaas ayuu sheegi jiray markaas weli haadaa sidaas daraaddeed kaana cabdullahi ibni camar wuxuu ahaa qad asaaba mid helay yowma yarmuug maalintii yarmuug zaamilatayni laba rati rarkood oo min kutubi ahlikitaabi ahlukitaabka kutubtoodii ka mid ah fa kaana cabdullahi ibni camar ibni caas wuxuu ahaa yuxadiu minhumaa labadaas kitaab mid ka warrama xaggoodu wax ka sheegi jiray bimaa shay sababtiisuna uga sheegi jiray fahimahu uu ka fahmay min hada alxadii xadiidkan oo min alidni idan ah fii daalika in la sheego laysku idmay in la sheego maahan in laga diin dhigto walaakiin haadihi laxaadiiu axaadiidtan fiiri marka axaadiidta israa'iiliyaadka horena waa usoo sheegna haddana shiiqoo kusoo celina israa'iiliyaadka saddexa loo qaybina qayb qur-aankii sunnadu ay caddeeyeen been inay tahay oo aysan diinihii hore ka mid ahayn ayagu qoreen kaas waa waajib in la beeniyo qayb kitaabka yaga ama caddaynaya ama sunada caddaynaya inay diin hore kamid mid aheed kaas waa waajib in la rumeeyo waa waajib la rumeeyo inuu diin yahay sax qaybta lagu leeya hana beenin hana rumay waa maxeen kitaabka yaga iyo sunada nabiga lagama heli karo wax caddaynaayo inuu run yahay wax beeninayo ka hor imaanayana lagama hayo waa midkaas midka lagu leeyahay xadiu can bani israiil wala xarib midka kitaabka yaga iyo sunada laga helo inay been waa in la beeniyaa waajib midka kitaabkayga iyo sunnada nabiga laga helo inay run tahay in la rumeeya waajiba midka lagu leeya hana beenin hana rumayn waa midkaan kitaabkii sunnada laga helin wax cadeeya ama khilaafa wax ama waafaqa ama khilaafa tii kuu sheega shiiku wuxuu ku yidhi walaakin haadihi laxaadiiu axaadiian axaadiitan alisraa'iliyatu ee reer banu israa'iil loo nisbeeyey tudkaru waa la sheegaa lilistishhaadi maragashi loo sheegaa markhaatigashi mar haddaan kitaabkaygu beenayn laa lilictidaadi in la cuskado looma sheego oo diin laga dhigto in la cuskado xalaal lagu dhiso xaaraam lagu dhiso caqiida lagu dhiso midna looma sheego laa lilictidaadi in la cuskado looma sheego fa inahaa israa'iiliyaadku calaa alaaati aqsaami waa saddex qaybood axaduhaa midkeed maa shay weeye calimnaa aan ogaanay sixataw saxiixnimadiisa mimaa kiyan ka ogaanay biaydinaa gacmaheenna ku sugan oo mimaa shay ah yashhadu lahu uga markhaati kacaya bisidqi run fadaaka kaasu saxiixun waa saxiix qayb waxa weeye waa qayb aan ogaanay inuu saxiix yahay waxaan ku ogaananay diinta gacmaha yaga ku sugan waa kitaabkii sunnada kitaa diinta yadan waxaan ka helnay wax u markhaati kacaya waxaan markaa ogaanay inuu sax qayb wey axaduhaa midkeed maa shay weeye calimna aan ogaanay sixatahu saxiixnimadiisa halkaan ka ogaanay mimaa kiyaan ka ogaanay biaydina gacmiheenna ku sugan oo mimaa shay ah yashhadu u markhaati kacaya lahu qismigaas bisidqi runnimo uga markhaati kaca fadaaka qismigaasu saxiixun waa saxiix waana la rumaynaa waani qismiga labaad maa shay weeye calimna aan ogaanay kadibahu beennimadiisa inuu been yahaan ogaanay ousan diimihii hore ka mid ahayn maxaana ku ogaan karnaa bimaa diinaan ku ogaanay indayga cindana agteenna ahaaday oo mimaa shay ah yukhaalifu khilaafaya diinkayagan waxaan ka helnay wax khilaafayo caddaynaa inuu been yahay qismigaasna waa waajib in la beeniya waaliu qismiga saddexaad maa shay weeye huwa asaga maskuutun canhu laga aamusay laa min haadaalqabiili qabiiladan ka mid maahan qoladan oo kitaabkayagu caddeeyay inuu runtahay ka mid maahan walaa min haada alqabiili qabiilkaana ka mid maahan oo kitaabka yagu caddeeyey inuu beentoo reer banu israa'iil diinkoodii alla u soo dejiyey uusan ahayne uu yahay diinkay gacmaha ku qoreen falaa marka labadii midna ka mid maaha maxaan samaynayna falaa nu'minu rumayn mayno bihi qismigaas walaa nukadibhu mana beeninayno watajuusu waxaana bannaan xikaayatu in la sheego limaa xadiiskiiyana u daliila taqdama soo hormaray xadiiskii soo hormaray waa sheegi kartaa ah, waxaad dhigi kartaa reer banu israaiil towraad waxaa ku qornaa saas iyo saas ama waxaa laga sheegay reer banu israiil waxaa laga sheegay yaysan dadku xadiis moodin laakiin nabi hadhihin xadiistaasaas sheegaya xadiis maaha waxaa tidhahdaa qisaska israa'iiliyaadka waxaa lagu sheegaa qiso israa'iiliyaha waxay sheegeen ha la fahmo wuxuu inaysan diinka ahayn ee sheeko ay tahay dhegayso kana gudub dhegayso ka gudub weliba caamadeennoo haddee aad aan kala oqoonba israa'iil iyo xadiidna waa in aad loo cadeeyo oo la yidhaha israa'iiliga diin lagama dhigto war israa'iiliga diina aad in loogu caddeeyo ah, waa sheeke la yska sheego ah, waxay tahay aanaan war ka hayn caamadeena marka aad loogu baraarujiye raba wa qaalibu daalika marka qismigaas aan laga helayn diinka yaga wax u markhaati kacaya wax beeninayana aan la helayn waxay u badan tahay waa wax aan maslaxad diineed iyo mid adduunya midna nooga xirnay haddiiba aad aragto waxaan diintayadu caddayn oo ay ka aamustay wax diina oo nooga xihan ma jirto diin loo baahan yahay ilaahay waa caddeey marka wax nooga xihan ma leh oon uga baahannahay qismigaas sheekh taasuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi waqaalibu daalika kaas oo maskuutu canhu kaas diinka yagu ka aamusay badankiisa mimaa kiiu ka mid yahay laa faa'iidata wax faa'iidaa fiihi dhexdiisa aysan ku jirna ku jirin faa'iidadaasoo tacuudu laabanaysa ilaa amrin diiniyin arrin diin loo nisbeeyey walihaadaa sidaas daraaddeed yakhtalifu way iskhilaafaan culamaau ahlilkitaab ahlukitaabka culimmadiisu fii mili haadaa kanoo kale way isku khilaafaan kaiiran ikhtilaafan kaiiran qismigaas badanaaba aan diinkayagu ka hadlin in badan way iskhilaafaan reer banu israa'iil mid nusqadiisa saatana ugu qoran mid kale nusqada si kale ugu qoran midba sii u wariya mufasiriintuna markay soo naqlinayeen sidaas isku khilaafan ilaa asalkiiya iskhilaafsane midna wuxuu ka soo naqlinaa kitaab uu haystay karo midna kaas miduu haystu ka soo naqlina waa iskhilaafayaan ilaa asalkiiyaa iswaafaqsanayn markaasuu wuxuu yidhi walihaadaa sidaas daraaddeed yakhtalifu way iskhilaafaan culamaau ahlilkitaab ahlukitaabka culimmadiisu fii mili haada israa'iiliyaadkan soo guurintooda ikhtilaafan iskhilaaf kaiiran fara badan wayatii waxaa ka yimaada can ilmufasiriina mufasiriinta xaggoodana khilaafun ayagana inay iskhilaafaana ka yimaadaan bisababi dalika iskhilaafka reer banu israiil iskhilaafeen sababteed maadaama asalkii laga soo naqlinaya iskhilaafay ayagana saas isu khilaafaan marka masaa'ilka aanaan kitaabka iyaga wax rumaynaa iyo wax beenina aan midna aanaan ku hayn uu wax ka sheega oo ay aad iskugu khilaafaan reer banu israa'iil mufasiriintuna ay soo naqliyaan wax baahiyaho u qabnaa lama ah tiyuka wax ka sheega horena waa usoo sheegay kamaa yadkuruuna siday u sheegaan fii mili haada midkaan oo kale midkan oo maskuutu canhuga ah fii mili haada kanoo asmaaa asxaabi اlkahfi asxaabulkahfi magacyadoodii wax badan waxa reer banu israiil kutubtooda waxaa ku yaalla asxaabulkahfi magacyadoodii toddobadii dhallinyarada ahe waxa weeyaan waxa weeyaan magacyadoodii magacyadoodii ay ku taalla midba waxbuu sheegaa mufasiriintuna ka soo naqliyaan laakiin qaarkood waa ku camal falan waa baail in lagu camal falo soo naqliyaan magsala miila tamliqa marduunas naynuunas saarayuunas falyastasnuunas laakiin qaaraa ku camal fala oo maxay samaynayaan warqaday ku qorayeen gurigay ku xidhaayeen maxaa loogu xidhaa tuug sooma karo kuleey ee taas waa caabudiin hadde taas marka waxa weeye waa ku weerdiyeynaya soo maaha khalaas hadde waa cibaadada marka kaasuu shirkiga iga gaartay wa iska daa inaan la rumaynen taas tagtayba kaaso kale warqadahaas waa sanam yaroo meesha yaala ilaah yar waa kaasu in la googooyo wey ilaahaas yarkaa magacaas meeshaad ku aragta ma xirsiyadan oo u badanya waa lagu qoraa xirsiyada laba shaya ugu badnaayo waxa weeyaan asmaadaas waa lagu qoraa yahu kun yahuna waa lagu qoraa yahu yahu yahu kun waa lagu qoraa iyadana furfura fiiriya inta furfurtaan bal fiiriya qaarkood waxaasaa ka buuxa qaarna waxaa lagu qoraa far oo aan ahayn carabina ahayn soomaalina aan ahayn oo aan wax akri karin a iyadoona waxay u badan tahay waa un faal iyo wax saasa wey marka calaa kulli xaal kuwaas waa ku camalfaleen si weliba oo dalaalahay ugu camalfaleen oo baadi ah marka lama ogolo waxaasoo kale waxaa ka mid a ah waxyaalaha isku khilaafeen waa lawna kalbihim asxaabukahfi eygii la joogay midabkiisa ma madoobaa ma gaduudnaa tafaasiirta oo ku taalla xaytay faa'iidada ku jirta wax faa'iidaa oo ku jirta waa ah waa maxay eygan dad saalixiinhu la joogo ilaa yowm qiyaama qur-aanku ku jira waa la taas waxay tusaydaa saalixiinta iyo dadka wanaagsanoo lala joogo ilahay agtiisa qiimaha ay ka leedahay amaa inuu madoobaa iyo inuu gaduudnaa iyo inuu cadaa wax faa'iidaha kuma jirto marka khilaafkaas uusan waqti kaa lumin waxaa ka mida waciddatihim tiradooda imise waa isku khilaafeen taas qur-aankaa kala shaandheeyey saddex qowluu ka soo naqliyey labana qur-aanku waa ridiyey midna waa sugay waxaa sax marka qowlkuu sugay Ah, qowlka uu sugay oo ah inay todoba ahaayeen eyguna sideed ku ahaa qowlkaasaa sawaab maxaa yal labadii kale qur-aanku inta sheegu naqdi ah, qowlkan hadduusan sawaab ahayn asna waa naqdi lahaa ilaahay soo uma jeedin marka tiradoodana waa taasaa iyo wacasaa muusa ushii nabi muuse min ayi shajari kaanad geedkuu ka goost ma quracay ahayd mase qansax mase gowlalo waxaa noogu jira wax faa'iidaa oo ay nooga maqan tahay geedkay aheed wax noogu jira lama arko ah, waa waqti lumis taasoo kale in khilaaf la sora maslada waa laysu khilaafo saddex qowlaa ku jirto qowl wuxuu le waa qansaxo waxaas waa wakti lumis waa baabi'in ummadda waktigoodii iyo maskaxdoodii la baabi'ina waxaa ka mida ah waxyaalaha isku khilaafeen waa asmaa'i duyuuri shimbirihii magacyadooda allatii shimbirihii waxa weeyaan axyaaha allahu ilaahay u nooleeyy liibraahiima markii nabi ibraahim yidhi kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tuumin qaala balaa walaakin liyadma'ina qalbi qaala fakud arbacata min adayl fasurhuna ilayka uma ajcal calaa kuli jabalin minhuna jusa uma ajcalhuna yatinaka sacya ilaahi weyne subxaana wa tacala wuxuu nooga warramay nebi ibraahim inuu yidhi ilaahayow saad wax u noolayda itus markaasuu yidhi ibraahim miyaadan rumayn inaan wax nooleeyo markaasuu yidhi ilaahayow waan rumay inaan rumayn warkeedba da ee waxaan rabaa qalbigu ma og tahay layse alkhabaru kalmucaayan shay laguu sheegayo waxaad aragta isku mid maaha adaa ilaahu ii sheegay waa kaa rumaystay laakiin inaan arkaan rabaa markaasuu la yidhi ha waa fiicanta soo qabo shimro ah, dhowr shimro soo qabo afar shimro soo qabo mhm. gogo marka jarjar jarjar gogo ah. qaala balfakud arbacata min ada afar shimbirood soo qabo gogo buuraha korkooda kala saarsaar hilibka markaad cadcad u dhammaydo u yar waxaa tiraa shimbirow kaalay fiirisaan u nooleey ayao ortahay mid walba nabnab waa isku dhegta iyadoo ortaydet oo shimbirteediioo nool Ah. soo ma jeedi ilaahay saas u tusay marka shimbirtii magaceeda tay aheed ma humburuqay aheed ma gowgowley aheed ma dhuudhuuley aheed xaad kuugu jiro waxaas wax faa'iidaa ku jira male xikmaddu waxay ku jirtaa ilaahay awooddiisaas inaan aayaddaas ku cibro qaadano in sidaas allihii adduunkaba dadka uu tusay si wax u nooleeyo inala soo noolaynaa si kastoon u googo'no dambadda ku dhacno haddaan gubanno haddii qabrina la gesho haddii dhulwaana laqo inala soo noolayna inaan ogaano oo adduunkaba ilahay dadka ku tusay ah soo uma jeedin marka taasaa muhiima ah inaad ogaato marka taasoo kale waa isku khilaafeen shibiraas magacooda waxaa kaloo isku khilaafeen wa tacyiina albacdi gabalkii in la cayino alladii gabalkii duriba lagu dhiftay bihi gabalka alqatiilu ninkii la dilay oo min albaqarati neefka looda xaalu ka mid ahaa waxay kaloo isku khilaafeen ahlu kitaabka mufasiriintuna waa soo rareene reer banu israa'iil ayaa nin iska dilay ninkiiya loo nabi muuse u yimaadeen waxay dhahdeen nabi muuse ninkaasaan iska dilna waana laqo waayey waxaan rabnaa in ilaahay noo caddeeyo markaasuu yidhi ilaahay wuxuuna leeyahay idbaxu baqara neef loa qara markii hore iska daba wareegeenoo waxa weeyaan waxay dhahdeen maahiya ha ha fadcu idcu idcu idculaaha lana ilaahay bal noo bar inuu noo cadeeyo maahi maxay tah markaasaa waa midaan duq ahayn qaalina ahayn oo u dhaxaydo markaasay soo laabteen ay waa iska kaana darmeene ma lawnuha midabkeeda say u egta markaasna madab midab jaallaho daran wey markaasay soo laabteen ay bal haadana la sii caddaysaa layihi waa midaan beer falin oon la layliyeen haye oon bar lahayn soo raadiye inta ku dhibtoode oo rafaadeen markii hore sac kale la yidhi haday kanugu soo qabtaan qalaan waa kaan sicla lasma shiddo laisma geliyo shiddo laisma geliyo marka waxa weeyaan neefkii cad ka jareen waa ku dhibteen ninkii waa soo fadhiistay cunugaas adeerkaanu ahaa ay dilay oo dhaxalkayga degdegsanayay aana iska seex marka waxay leeyihiin cadkaa lagu dhiftay ma luga lagu dhiftay ma madaxa lagu dhiftay ma garab u aha mase sintu ahaa mase tagoog mase bawdu xaa kuugu jira cadaa lagu dhitay cadaa lagu dhitay xaa kuugu jira tagoog iyo bawdu hmm. khilaafkaasoo kale macno male waxay kaloo isku khilaafeen wa nawca shajarati geedii nooceedii allati geedii kallama allaahu ilaahay kala hadlay minhaa geedda xaggeeda muusa nabi muuse nabi muuse geedii alla kala hadlay maxay ahday leeyiin ma qurac muse waa qansa ayadana wax faa'iida anaga anaga geed inuu alla kala hadlay oo allaas waxa weeyaan hadalkii alle geeda uu ka dhex maqlay intaasana loo sheegay khalaas ah, cabdullahi ibni cabbaasna weliba wuxuu yidhi markuu alle ka hadlay alla koru jiray yui samaawaadkiisu alla ka sarreeyey yui codkuna geedku ka dhex yeelay oo dhulka kitaabka bukhaariga ay ku qoran tahay bukhaari uu qorayo laydha khalqu afcaali cibaad khalqu afcaali cibaadkay ku taalla cabdullahi ibni cabbaasoo saas leh ma garatay marka inuu codkii ilaahay maqlay nabi muuse geeddaasna ka dhex maqlaan annaga naloo soo ma jeedid laakiin geedku nuucu ahaa waxba nalooma sheegin faa'iida noogama maqna mar mar haddaan naloo sheegin taasna ilaa kayri daalika intaas kaliya ma ahan intaas qayrkeed oo mimaa shay ah abhamahu llahu ilaahay qariyey filqur'aani qur quraanka ku qariyey oo mimaa shay ah laa faa'iidata wax faa'iida aysan ku sugnayn fii tacyiinihi cayinidiisa faa'iidadaasoo tacuudu u soo laabanaysa cala almukalafiina dadka la kalifay fii dunyaahum adduunyadooda faa'iido ugu soo laabaydaa kuma jirto walaa diinihim diintooda faa'ido u laabaydaana kuma jirto in la garto walaakiin naqlu khilaafi laakiin ma la soo rari karaa hadday iskhilaafaan waa la soo rari karaa waa la sheegi karaa walaakiin naqlu lkhilaafi khilaafka in la soo raro canhum xaggooda fii daalika arrintaasna ay isku khilaafeen jaa'isun waa bannaan yahay kamaa qaala tacaala siduu ilaah uu yidhi sayaquuluuna ahlu kitaabku waxay leeyihiin hum asxaabu lkahfi asxaabulkahfiga kaadle aayaddu nimankii dhallinyarada ahayee diintooda la cararay oo la hijrooday nimankaasay kaadle aayaddu sayaquuluuna waxay leeyihiin reer ahlu reer ahlu kitaab wey sayaquuluuna ahlu kitaabku waxay leeyihiin hum dhallinyaradaasu alaaatun saddexay ahaayeen saddexdaasoo raabicuhum midka afar ku ah kalbuhum eygooda uu yahay saddexay ahaayeen eyga afar ku ahaa waa qowl ahlukitaabku leeyihiin wa yaquuluuna waxay kaloo leeyihiin gobol kaleo ahlukitaabkii ka mid ah hum soo qadaran mutabihiin hum wiilashaasu khamsatun shanay ahaayeen shantaasoo saadisuhum midka lix ku ah kalbuhum eygooda uu yahay kaasna waa qowl kale ilaa wuxuu yidhi rajman bilhayb yarmuuna way gamayaan rajman bil bilhaybi wax ka qarsoon shayga kaa qarsoon fiiri adoo halkaanada jooga derbigan shadiisaa shiisha haddaad tiraa ka waran ma la hele lama helaysa adula hele mada ujeedidi meelaadaan ujeedin wax ma ku ridi kartaa ma la heli kartaa maya war aadan ogeyn haddaad ka hadasha saasay lamid waxay lamid tahay ad halkaan jooga inaad tidhaahdo meelahaan afgoyna xabad ku dhufaa marka ah. waa iska un wagti cayaaraad maqay soo maha saas oo kale wey qofka wuxuusan ogeyn hadduu ka hadla waa noocaas rajman bilhayb wey wuxuu gamayaa wax isaga ka qarsoon ah, weligaa waxaadan ogeyn lagama hadlo ah, waxaadan ogeyn waxba lagama sheego ilaahay waa ku naqdiye marka labadaas qowl saasay leeyihin alla yidhi rajman bilkaybi yarmuuna xaalay gamayaan rajman gelin bilkaybi wax ka qarsoon wa yaquuluuna waxay leeyihiin koox kaloo saddexaad hum hum dhallinyaradaas sabcatun toddoba weeye wa haaminuhum midka sideed ku ahna kalbuhum eygooda weeye sabcatun toddoba weeye wa aaminuhum midka sideedda ku ahna kalbuhum eygood wey qowlkan alle ma ridin hadduu baadil ahaa laha alle waa ridila sida labada hore loo ridiye rajman bilqaybiya la dhila lama dhihin sawaabka qowlkaa waa kanan marka qul waxaa tira nabiga suubano rabbii rabbigay ayaa aclamu u oqoon badan biciddatihim tiradooda waxaydaan oqoon alla yaqaanaa la yidhahda maa yaclamuhum lama dhihin dadko dhan ma yaqaanin masladaasna arag dadko dhan ma yaqaanin lama dhihin in yaraa ogaal in yara og cabdullahi bn cabaas intaas yartaan ka mid aha yuri oo taqaano falaa tumaari ha murmin fiihim fii asxaabi ilkahfi asxaabilkahfi arrintooda ha ku doodin ilaa miraa'an dood maahane doodaasoo daahiran muuqata dood cad waxaan ahayna ka sheegi dood cad waa maxay saddex qowla alla ka sheegay laba alla waa ridiyey midna alla ma ridin midkaasaa xaqiya labadaasuna waa baatilkii dood cad wey doodaas cad waxaan ahayna ku doodi walaa tastafti fadwana ha ka weydiin fiihim asxaabuulkahfi minhum ahlu kitaabka xaalu ka mid yahay axadan hal qof hal qof oo ka mid ah fadwe ha ka weydiinoo ha dhihin imisay ahaayeen asxaabuulkahfi asxaabuulkahfi imisay ahaayeen hal qofoo ka mida ah kitaabkaaga ka baro walaa tastafti fadwo cilmiya ha ka weydiin fiihim asxaabulkahfi minhum ahlukitaabka xaalu ka mid yahay axadan hal qof hal qof ahlukitaab ka mid ah ha weydiin marka aayadaanu sharxa markaa shekhulislaam fiiri wuxuu yidhi faqad ishtamalad waxay kulansatay haadihi laayatu aayadan aayadda alkariimatu ee wanaagga badan cala aladabi edabta fii hada almaqaami booskan khilaaf masaa'il khilaafiya marka aad ka hadlaydo edabta iyo qaabka looga hadlaa aayaddan dadka bare qaabka looga hadlaa waa maxay qaabka looga hadlo waa inaad aqwaasha meesha ku jirto wada keento o qowlka baailkaana baailnimadiisa waa inaad caddaydo qowlka xaqaana xaqnimadiisa aad caddaydo intaasaa lagaa raba aqwaasha waa inaad soo wada naqlido oodan gadal ka tegin kan xaqaana waa inaad caddaydo kan baailkana waa inaad caddaydo oodan baail inta soo naqlida ka aamusa haddaad garanaysaba maslada sidaasuu rabaa inuu ku baro faqad ishtamalad waxay kulansatay haadihi laayatu aayaddan aayaddan alkarimatu wanaagga badan cala aladabi edabtay kulansatay fii hada almaqaami booskan oo kale maqaamka wuxuu la jeedaa naqlu lkhilaaf masaailka khilaafiga sida loo soo naqliyo iyo waxay kulansatay wa tacliimi maa shay dadka in la baro yonbaqii haboon fii mili haada soo naqlintaasoo kale khilaafka lasoo naqlina in dadka idabta la baro wax loo soo naqliyo iyo wa tacliimi maa shay in qof la baro yonbaqii haboon fii mili haada maqaamkaasoo kale fainahu alle tacaala asagaa sarreeye aqbara wuxuu ka warramay canhum ahlu kitaabka bialaaati aqwaalin saddex qowl saddexu alla sheegay dacafa ilaahay waa daciifiyey alqowlayni labada qowl alwalayni ee horayda ilaahay waa daciifiyo wuxuu yidhi rajman bilkayri wa sakata alla waa ka aamusay can ihaalii midka saddexaad fadalla sukuudka iyo aamuska wuxuu tusaa fadalla aamuska uu alla ka aamusay waxay tusee calaa sixatihi sixati qowli taalid qowlka saddexaad saxiixnimadiisay tusee id cilladu waxay tahay low kaana qowlka saddexaad hadduu noqo lahaa baadilan baadil la raddahu alla waa ridi lahaa kamaa raddahumaa siduu labada kale u ridiyey qowlkan saddexaad hadduu baadil yahay ayadana alla waa ridi lahaa inta baadil meesha lagu sheegay baadilkoodii la sheego kama aamuseen alla ee wuxuu dhihi lahaa rajman bilkayb isagana alla ma dhihin in ciladu waxay tahay oo saxiixnimadiisa aan ku fahamnay low kaana qowlkan saddexaad hadduu noqon lahaa baadilan baail la raddahu an la ridi lahaa kamaa raddahumaa siduu labada qowl u ridiyey uma arshada ilaahay wuxuu ku hanuuniyey ilaa ana alidilaaca daalacashada calaa ciddatihim tiradooda la daalacdo laa daa'ila wax faa'iidaa taxtahu hoostiisa kuma jirto wax faa'iidaaha ku jirta in tiradooda la ogaado ma jirto qur rabbi aclam iska dheh qur rabbi aclam iska dheh fa yuqaalu waxaa la leeyahay fii mili haada arrinkaas oo kale oo in xataa cilmigiis uusan waxba kaala maqnayn arrinkaasoo kale waa loga jeeda waxaan cilmigiisu waxba kaala maqnayn faa'iidaa fa yuqaalu waxaa la yidhaha fii mili haadaa kaasoo kale qul rabbii aclamu rabbigaya u aqoon badan biciddatin tiradooda fainahu shaamiye maa yaclamu ma oga bidaalika tiradooda ilaa qaliilun in yar maahane intaas yaroo min annaasi dadka ka mid ah intaas yaroo minman dad ah alacahu llahu ilaahay daalac siiyey caleyh korkiisa in yar oo dadka ka mid ah oo ilaahay daalac siiyey intaas unbaa garanaysa markaasuu uhi fainahu shaamiye laa yaclamu ma oga fiihim nimankaas oo asxaabulkaafi ah waay waxaa tir fainahu shaamiye maa yaclamu ma oga bidaalika tiradaas ilaa qaliilun in yar maahane intaas yaroo min annaasi dadka ka mid ah intaas yaroo minman dad ah alacahu llahu ilaahay uu daalac siiyey calayhi korkiisa falihaada saas daraaddeeda qaala alla wuxuu yidhi falaa tumaari haku murmin fiihim fii ciddatihim tiradooda ilaa miraa'an dood iyo muran ma ahane daahiran oo cad ey macnuhu waxa weeye laa tujid ha dhibin nafsaka nafsadaada fii maa shay ha ku dhibin laa daa'ila wax faa'iidaa taxtahu hoosiisa aysan ku jirin waxaan wax faa'iidaha ku jirin naftaada ha ku dhibin ha ku dhibin saas wey macnuhu ey macnuhu waxa weeye laa tujhid ha ku dhibin nafsaka nafsadaada fii maa shay laa daa'ila wax faa'iidaa ah, taxtahu hoosiisa aysan ku jirin walaa tas'alhum ha weydiinin nimanka ahlukitaabkaa ah. walaa tas'alhum ahlukitaabka ha weydiin can daalika tiradooda fa innahum ahlukitaabku laa yaclamuuna ma oga min daalika tiradaas ilaa rajman bilqaybi ilaa yatakalamuuna minhum waa ka hadlayaan rajman bilqaybi wax ka qarsanaya oo iska gabayo iska tuuraya saasoo kale uga hadlaya saasoo kale ayay uga hadlaya wallah subxana wa tacala alam wsala allah waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed